bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaam abu zakariya yaxya bnu sharafin innawowiy raximah allahu tacaala baabun fi alfaadin yukrahu isticmaaluhaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii alfaadin fii bayaani alfaadin alfaad cadaynteeda yukrahu la nacaayo yukrahu la nacaayo isticmaaluhaa alfaadda isticmaalkeeda la nacaayo alfaad isticmaalkeeda la nacaayo sharcan cadaynteediibu u baab yahay ayb hore waxau usoo sheegay adkaartii iyo alfaaddii la rabay inuu ka hadlay oo uu kitaabka haddana aakhirkiisa uu ka dhigayo qaybta taa kasoo horjeeda oo ah waxyaabaha aan la rabin in la dhaho waxyaabaha marka aan la rabin in la dhaho waxayna xaaraan waaye oo waxii xaaraamta ah waaweyn iyo waxbuu soo hormariyay qaarna waa u noqon doonaa waxna waxaa weyaan isticmaalkooda laga fiican yahay kuwaasuu hadda ka hadli rabaa qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can sahli bni xunayfin wa caaishata radia allaahu canhumaa can الnabiyi salى اllah alayhi walih wasalama qaal laa yaquulanna axadukum midkiin yownan dhihin khabusat nafsii nafsadaydii waa xumaatay walaakin liyaqul ha dhaho laqisat nafsii ayb macno ahaan marka waa isku dhadhow yihiin ayb oo macnahoodu waa mid lafdigan khabuthat walaak waxaa loo nacay sidiisa u foolxun yahay khabiid iyo khubsi iyo waxaa ku jirta marka bashaaca iyo afxumo oo kalea ku jirto sidaa darteed marka eh, taasaa laga cararaya marka amaa macnuhu waa isku mid nafteydii baa khabuthat nafsii nafsadeyda khubsi ayaa haleelay ama waa xumaatay sidaas in loo dhaho yaanu midkiin dhihin walaakin hayira liyaqul ha dhaho laqisat nafsii qaala rawaynaa fi sunani abi daawuuda biisnaadin saxiixin can caaishata radia allahu canha can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa yaquulanna axadukum midkiin yownan dhihin jaashat nafsi ayb taa ayaanu dhihin walaakin liyaqul ha dhaho laqisat nafsii qaala alculamaau culimadu waxay dhaheen macnaa laqisat iyo wajaashad gathat weyaan way fasaaday qaaluu wainamaa kuriha khabuthat waa la kahday lilafdi alkhubsi walkhabiisi darteed ayaa loo kahday ayb qaala alimaamu abu sulaymaan alkhaaabiyu abuu sulaymaan alkhaaabi macaalim sunanka uu leeyahay iyo kutub kaloo fara badan oo xadiidka iyo fiqiga diraayada wax dhan jamciyo wuxuu leeyahay marka alimaam abu sulaymaan alkhaaabi laqisat wa khabusat macnaahumaa waaxidun weeyaan wainamaa kariha lafda alkhabiisi ayuu nacay shaaricu wa bashaacata alismi iyo magaca foolxumadiisa minhu xaggiisa wa callamahum ladaba aadaabtiibuu baray fi isticmaali lxasani shayga wanaagsan la isticmaalo minhu kaaka la isticmaalaya ka mida wa hijraani alqabiixi iyo kan foosha xun in laga tago oo laga hijroodo wajaashad biljiimi jiim weyaan ayaa la akhriyay washiini lmucjamati iyo shiin la dhibiceeyey walaqisat bifatxi laami wa kasri lqaaf weyaan faslun fasalkan wuxuu u fasal yahay cinabka karmi in la yiraahdo alkarm shajarat lkarmi waa laga fiican yahay iyo waxa loola jeeda arinkan qaala rawaynaa fi saxiixay albukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly salam nebigu waxau yihi yaquuluuna waxay dhahayaan alkarmu inama alkarmu qalbu lmumin karmiga iyo waxa wanaagsan muminka qalbigiisa wa fii riwaayatin limuslimiin laa tusamuu ha ku magacaabinina alcinaba cinabka alkarma ha ku magacaabinina fa ina alkarma almuslimu waayo wa riwaayatin fa alkarmu qalbu lmumini muminka qalbigiisa lafdiga isagana waa layska celiyey oo cinabki in karmi lagu magacaabo waxaa fiican marka alkarmu qalbu lmumin waaye cinab cinab in la dhaho marka ama zabiib iyo la yiraahdo qaala warawaynaa fi saxiixi muslimi can waa'il bni xujrin radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal laa taquuluu ha dhihinina alkarmu huwa alkarmu ha dhihinina walaakin quuluu dhaha alcinabu cinab walxabalatu sidaas dhaha qultu alxabalatu bifatxi ilxaa'i walbaa'i xadoo la kordhiga badoo la kordhiga badoo la kordhiga wayuqaalu aydan waxaa layiraha biiskaani ilbaa'ina waa layiraha alxablatu qaalahu ljawhariyu ayaa yiri jawhari kitaabkiisa asaxaax wagayruhu iyo jawhari keyrkii walmuraadu min hada alxadiidi ujeedka xadiidkan laga leeyahayna waxaa weyaan annahyu iska reebid can tasmiyati alcinabi cinabka in lagu magacaabo karman walmuraadu min hada alxadiidi annahyu weyaan iska reebitaan la iska reebayo can tasmiyat alcinabi cinabka magacaabistiisa karman lagu magacaabo wa kaanat iljaahiliyatu jaahiliyadu waxay ahaayeen tusamiihi karman inay ku magacaabayaan bacdu bacduunnaasi dadka qaarkood alyowma maantana tusamiihi kadalika sidaadaasay ku magacaabaan wanaha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam can hadihi tasmiyati nabigana magacaan waa reebay qaala alimaamu alkhaaabiyu wagayruhu min alculamaa ashfaqa nabiyu sal l slam nabigu waa dhimriyey oo waa wuxuu ka cabsaday an yadcuwahum inuu ugu yeero an yadcuwahum inuu ugu yeero xusnusmihaa magaceeda wanaagiisa inuu ugu yeero ilaa shurbi alkhamri khamri cabid almutakhadati khamradaasoo laga samaysanayo min thamarihaa cinabka mirihiisa fasalabahaa hada alism magacan buu ka siibay marka allahu aclamu khadaabi wuxuu leeyahay cinab in karmin lagu magacaabo maxaa loo diiday cinabka khamriga laga samaystaa magacan oo marka alkarm magac wanaagsan waay marka nebigu wuxuu ka cabsada leeyahy magacaa wanaagsan oo geedka cinabka ay ku magacaabaan hadday badiyaan jacayl fara badan inuu u galo jacaylkaasna marka uu gaarsiiye khamrada laga sameeya inay cabaan ila dadku xoogaa waxay ahaayeen markaa dad khamriga markaa un laga xarimay ayb macaalimu sunanka sidaasuu ku yiri khaaabi faslun fasalkana wuxuu u fasalyaa qofku halaka annaas inuu yidhah war dadkii waa halaagsameen qaala rawaynaa fi saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal idaa qaala arajulu qofku haddii uu yidhaahdo halaka annaasu dadkii waa halaagsameen fahuwa isaga ayaa ahlakuhum kan kan ugu halaagsanaanshiyo badan waaba isaga markaas fahuwa ahlakahumna waa la dabdiyey fahuwa isagaa ahlakahum halaajiyey dadka qultu ruwiya ahlakahum birafci lkaafi kaafko la godo iyo wa fatxihaa iyo kaafka oo la kordhigo walmashhuuru rafcu sida mashhuurkana fahuwa ahlakuhum wayuayiduhu waxaa xoojinaya anahu jaaa fii riwaayatin riwaaya waxaa ku yimid rawaynaha fii xilyat alwliyaa aanu ku warinay kitaabkaas fii <coughs> tarjamati sufyaan athawriy fahuwa min ahlakihim fahuwa isagu min ahlakihim kan ugu halaagsanaanta kuwa ugu halaagsanaanta badanuu ka mid yahay qaala alimaamu alxaafidu abu cabdillaahi alxumaydiyu fi ljamci bayna asaxiixayn wuxuu ku yidhi fi riwaayati aluulaa qaala bacdu ruwaati ruwaadda qaar waxay dhaheen laa adrii ma ogi huwa binasbi inuu yahay ahlakahum am birafci inuu yahay ahlakuhum qaala alxumaydiyu walashharu rafcu sida asharkan oo mashhuurkan oo shuhrada badanna waa in la godo ay ashaduhum halaakan kan ugu daran waa xagga halaaga qaala waxa uu yidhi wadaalika kaagaasina idaa qaala daalika haddii uu yidhaahda sidaas waay calaa sabiili lisraa'i xaqirid darteed calayhim cala naasi dadka korkooda uu xaqirayo walixtiqaari lahum iyo xaqiraad uu xaqirayo yaraysasho iyo xaqiraad uu xaqirayo wa tafdiili nafsihi nafsadiisana uu fadilayo calayhim korkooda uu ka fadilayo liannahu laa yadri ma oga sira allaahi tacaala ilaahay sirtiisa fii khalqihi ku dhex jirto sirta alle ee khalqiga alle ku jirto ma garanayo isaga haakadaa sidaas ayaa kaana bacdu culamaaina yaquul culammadeenna qaar ay dhihi jireen hada kalaamu lxumaydiyi xumeydi kalaamkiisa idan marka inaad fahamtaa la rabaaye qofka inuu yiraa dadkii waa halaagsameen maxaa loo diidaana waxaa loo diidaa inuu qofku yiraahdo dadkii waa halaagsameen calaa sabiili israai lahum walisraa'i calayhim dadkii wax xaqira asagii baa wuxuu isla noqday nin cibaado badan oo toosnaan badan oo isla noqday asaga markaasu wuxuu leeyahay war dadkaana dadkan waaba baaba kuwan waa halaagsameen waa halaagsameen waayasaa marka wuxuu ka wadaa iyaga waxba ma haayaan anaa dadka ugu fiican calaa sabiil lixtiqaar marka inuu saa u yiraahdo ma banaano <laughs> waana mida la reebay laakiin calaa sabiil shafaqa walkhawfi calayhim hadduu u dhaho ka waran dadkii u cabsanaaba waa u dhimrinaa or dadkii wallaahi dadkii waa halaagsameen wuxuu ka wada dunuubtii baa badatay inaan halaagsanaan khatar u nahay cabsasho marka uu dadka u cabsanayo darteeda u yiri taas waa bannaan tahay siduu sheegayo wa alkhaaabiyu khaaabi waxa uu yidhi macnaahu laa yazaalu rajulu ninku ka tegi maayo yaciibu nnaasa inuu dadka ceebaynayo wayadkuru masaawi'ahum xumidoodana uu sheegaayo wayaquulu uu dhahayo fasada annaasu dadkii waa fasaadeen wahalakuu waa halaagsameen wanaxwa dalika faidaa facala dalika sidaa haddii uu sameeyo fa huwa ahlakuhum isagaa ugu daranba isagaas cujbi iyo ismahadintu ay gashay asaagaa ugu halaagsamid badanba ay aswa xaalan isaga ayaa ugu xun xagga xaaladda isaga ugu xumaanshiyo badan xaalan xagga xaalka fii maa wixii yalxaquhu haleelayo min alithmi dembi dembi ah fii caybihim ceebtooda uu ceebeynaya walwaqiicati fiihim iyo dhicidda uu ku dhacayo iyaga rubamaa waxaa la arkaa addaahu daalika arrinka inuu u geeyo <coughs> ila alcujbi ismahadin binafsihi nafsadiisa oo isku mahadiyo wa ru'yatihi arkidiisa isku arkitaankiisa ana lahu isaga fadlan inuu leeyahay dheeraad calayhim korkooda <coughs> wa anahu khayru minhu inuu ka khayr badan yahay fayahliku waa halaagsamaya markaa hada kalaamu lkhaaabiyi weyaan isagana fiima rawaynaahu canhu wix aanu ka warinay isaga fii kitaabihi aanu uga warinay macaalim sunan <clears throat> warawaynaa fii sunani abi daawuudana waxaanu ku dhex warinay qaala xadathana alqacnabiyu can maliki can suhayl bn abi saalix can abiihi <clears throat> can abi hurayrata radi allahu canhu fadakara hada alxadiid ayuu sheegay uma qaala waxa uu yihi qaala maalikun imaam maalik waxa uu yidhi idaa qaala daalika hadduu sidaas yiraahdo ishaarada xaggee ku dhacee daalika halaka annaasu haddii uu dhaho taxasunan murug uu u murugoonayo limaa yaraa waxa uu arkayo fi naasi dadka dhexdooda uu ku arkayo qaala waxa uu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa fii amri diinihim dadka waxa uu ku arkayo oo arrinkooda diiniga ah uu ku arkayo murug uu u murugoonayo darteed hadduu u dhaho falaa uraa bihi ba'san aniga ma u malaynayo yiri taas inay dhib leedahay imaam maalik waidaa qaala daalika sidaa haddii uu u yiraahdo cujban cujbi isla yaab ismahadin oo ismahadinaya isaga binafsihi nafsadiisa wa tasaaquran yaraysi linnaasi dadka uu yaraysanayo fa huwa almakruuhu waa midka la nacay alladii nuhiya canhu lana reebay ma fahamta meesha marka qofku markuu yiri halaka annaas haddii uu dhaho fa huwa ahlakuhum isagaa ugu halaagsanaan badan goorma waa waa marka uu kibir isla weynin ismahadin uu u yiraahdo dadkana uu yasaayo laakiin haddii uu yiraahdo cabsi oo dadka u cabsanayo murug oo dadka diintooda u murugoonayo dhib male iyado qultu fa haadaakani tafsiirun weeyaan tafsiir biisnaadin isnaad ku yimid fii nihaayatin min asixati isnaad yacni meesha ugu dambaysa ah xagga sixada wahuwa isaguna axsanu maa shaykan ugu wanaag badan waaye ugu wanaagsan waay qiila la yiri fii macnaahu macnihiisa wa awjazuhu uguna gaabnaan badan walaa siyamaa haddana maba kusii jirto yiri idaa kaana haddii uu ahaaday tafsiirkan marwiyan mid la werinayo can ilimaami maalikin radia allahu canhu haddii imaam maalik laga warinayana maba kusii jira faslun fasalkanna wuxuu u fasal yahay waxaa la cadaynayaa mashiicada alle mashiicada ilaahay keyrkii in lagu cadfo waaw lagula cadfo in la reebay qaala rawaynaa fi sunani abi daawuuda bilisnaadi asaxiixi can cudeyfata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waaalihi wasalama qaal laa taquuluu ha dhihinina maa shaaa allaahu wa shaaa fulaanun ha dhihinina mashiicada allah waxaa lagu cadfay mashiica ilaahay keyrkiisa waaw ayaana lagula cadfay waa la reebay walaakin quuluu dhaha maa shaa allahu humma shaaa fulaanu dhaha waaw iyo uma maxaa isdhaama waawda iyada mutlaqul-jamciyay keentaa kala horeyn iyo ma faa laakiin humada waxay keenaysaa kala horeyn tartiib iyo kala dambeyn midka dambe inuu aad uga dambeeya midka ka horeeya umada marka in la isticmaalo qaala alkhaaabiyu wagayruhu hada kani irshaadun weeyaan hanuunin ila aladabi adabta laysku hanuuninayo wadalika kaagaasina waxaa weeyaan ana alwaawa waawdu liljamci bay u sugnaatay iyo watashriiki wadaajin wathumana lilcatfi bay u sugnaatay maca tartiibi lala qabo wataraakiina lala qabo tartiib isku xijin si u kala horeeya loo kala hormariyo wataraakhi iyo inuu kan dambe aad uga dambeeyo ka hore fa arshadahum sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu ku hanuuniyey nebiga dadka marka ilaa taqdiimi mashiiati illahi ilahay mashiicadiisa in la hormariyo calaa mashiicati man laga hormariyo siwaahu isaga kasoo haray wa jaa can ibraahiim annakhaciy waxaa ka timid annahu kaana wuxuu ah yakrahu inuu nacayo an yaquula rajulu qofku inuu yidhaahdo acuudu billaahi wa bika inuu yidhaahdo wayajuusu waxaa bannaan an yaquula inuu yidhaahdo acuudu billaahi humma bika ilaahan magangelaya humma kadib bika adaan ku magan galanyo adaan ku magan marka maxay tahay hadaad wax aad awoodeysid ood qofkan ka celin kartid ood sabab u noqon karto ama hadda qof dhintay oo kale in la yiraahdo hebelaan magan galay oo waa hore dhintay hebel hadda sababihii uu kugu magan geli lahaa maba haystaba hadda naam qof nool iyo qof dhintayna farqibaa u dhexeeya naam biitifaaqi alculamaai waalcuqalaa ninka markuu nool yahay waxyaaba badanoo cilmigaa laga baran karaa fadwaa la weydiin karaa xukun baa loogu imaan karaa markuu dhintana saddexdaas lama samey karo nin dhintay xukunna looguma imaan karo masale lama weydii karo fadw fadwo ma bixin karo ish marka say isugu mid u yihiin marka qaaluu waxay yidhaahdeen wayaquulu wuxuu dhahayaa lowla allaahu ilaahay hadduunan joogi lahayn ilaahay hadduunan ahaa lahayn uma fulaanun kadibna hebel la facaltu kadaasaas baan samayn lahaa walaa taqul hadhihin lowla allaahu wa fulaan iska jir faslun fasalkana wuxuu u fasalyahay qofku inuu yidhaha xalay roob aan noo da-ay xidig hebel roobow noo di'iyey xidigaasaana lagu roobey xidigii hebel roob bou wadaa wayukrahu waxaa la nacayaa an yaquula inuu yiraahdo mutirnaa binawi kada fainahu qaalahu waxa uu yiri muctaqidan fain qaalahu dheh hadduu yiraahdo muctaqidan isagoo ictiqaadsan kaba xidiga huwa alfaacilu midka roobka samaynaya inuu isaga yahay fahuwa kufrun waa gaalnimo wain qaalahu haddii uu yiraahdo muctaqidan isagoo ictiqaadsan an allaha tacaala alle huwa alfaacilu midka roobka keenaya inuu isagu yahay wa ana nawca xidiga almadkuura la sheegayna calaamatun inuu yahay calaamad linusuuli lmatari roobka soo di'idiisa lam yakfur ma kufrinin qofkaas roobka yaa keenay allah keeno xidigan laakiin markuu meelahan joogo calaamada uu ahaa jira roob inuu imaado ma kufrinay walaakinahu irtakaba makruuhan laakiin shay laga fiican yahay uu fuulay ninkaa litalafudihi dhawaaqida uu ku dhawaaqay bihada lafdi lafdigan alladii lafdiga oo kaanat iljaahiliyatu jaahiliyadu ay ahaayeen tastacmiluhu inay isticmaalayaan marka alfaadda ay gaaladu caadaystaan macno xunna ixtimaali karta macno saxana ixtimaali karta in laga tago maca annahu weliba isaga oo mushtarakun uu yahay mid la wadaajiyey oo ka dhexeeyo bayna iraadati alkufri gaalnimo doonisteeda iyo wageyrihi iyo eyrkii uu ka dhexeeyo waqad qadamnaa waanu soo hormarinay alxadiid asaxiixa xadiidka saxiixa almutacaliqa bihada alfasli fasalkan ku tacalluqo fii baabi maa yaquulu cinda nusuuli lmatari roobku markuu da-ayo waxa uu dhahayo ayaan kusoo hormarinay baabkaas faslun fasalkani wuxuu u fasalayaa qofku haddii uu yiraahdo waxaa haddaan sameeya yahuudiyaan ahay kirishtaanaan ahay haddaan waxaa sameeya hadalkaas ka warrama yaxrumu waxaa xaaraama an yaquula inuu yidhaahdo qofka in facaltu kadaa haddaan sameeyo waxaa fa ana anigu yahuudiyun baan ahay ow nasraaniyun baan ahay ow amase beriun min alislaam islaamka midka beri a ah baan ahay wanaxwu daalika iyo wixii lamida <coughs> fain qaalahu haddii uu yidhi wa araada xaqiiqata tacliiqin tacliiqi khuruujihi can alislaam fain qaalahu haddii uu warkaas yiraahdo wa araada uuna doonay xaqiiqata tacliiqi khuruujihi bixitaankiisa ku-xiridda uu ku xiray xaqiiqadeeda canilislaami islaamka uu ka baxo bidaalika kaaga uu ku xiray fain qaalahu haddii uu yidhi wa araada uuna doonay xaqiiqata tacliiqi khuruujihi ka bixitaankiisa xiridda uu xiray xaqiiqadeeda haddii uu doonay can ilislaami uu ka baxo bidaalika kaagaas uu uga baxo saara kaafiran buu noqonaya filxaal markiiba ninkan waxa uu yidhi haddaan waxaa sameeyay yahuudiyaan ah waana u qasday hadduu sameeya inuu yahuudi noqdo markaasuuba ka baxa islaamka wixii intaan samayskiisaba la gaarinba maxaa yeele qofka hadduu kufri niyeysto gaalnimo hadduu niyeysto walciyaadu bilahi hadduu is yiraahdo berrina islaamka iskaga baxa berri ka bax islaamnimada uu yidhi haddowba islaamnimada ka baxay ninkaas berimaba la sugaayaan iraadatulkufri kufriga oo la doono waa kufriga waayahay wajarad calayhi waxaana ku korkiisa ku soconaysa axkaamu lmurtadiina murtadiinta axkaamtooda ku soconayso wain lam yurid dalika haddii uunan sidaas ka wadin lam yakfur ma kufrinayo laakiin irtakaba muxaraman shay xaaraanba buu koray laakiin fayajibu caleyhi korkiisa waxaa waajib ku ah towbatu towbo wahiya an yuqlica waa inuu ka siibmo filxaali markaasba inuu ka baxo can macsiyatihi macsiyadiisa ou ka baxo wayandama uu shallaayo calaa maa facala wix uu sameeyey wayaczima ou go-aan ku gaaro anlaa yacuuda dalik anlaa yacuuda ilayhi inaanu u noqon ninkaagaas abadan weligii wayastakfir allaha tacaala alla uu dembi dhaaf weydiisto wayaquula uu yiraa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah inuu sidaas yiraahdo soomaalida marka mararka qaar waxaa arkay dadka iska jahliga ku sugan wuxuu leeyahay waxaase kufurtu bilaahi kafaara gud laha inay dhahaan kufurtu iyay leeyihin ataa waxay ka wadaan marka kafartu billaahi oon kafaaro gud lahayn ilaahan ku kufriye oo kafaaro gud xataa aan lahayn haddaan waxaa sameeyu leeyahy haddii marka uu waxaa hadduu sameeya inuu gaalooba hadduu u qasday dabaxyeyba markaas haddii laakiin uuna u qasdin diinta inuu ka baxona oo aan ugu qasdin saas hadal wuxuu noqonayaa xun oo kabiire ah tooba u baahan saasuu yidhi alimaam nawowi raximahullah faslun fasalkan wuxuu fasalay qof in layidha yaa kaafir gaal yahow cadow ilaahay yahow yaxrumu calayhi waxaa ka xaaraama taxriiman xaaraantinimo muqalladan la adkeeyey an yaquula limuslimin muslim inuu ku yiraahda yaa kaafir qaala rawaynaa fi saxiixay albukhaariyi wamuslimi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam idaa qaala rajulu ninku haddii uu yidhaahdo liakhiihi walaalkiisa yaa kaafiru gaalkiyow faqad baa'a bihaa waxaa la noqonaya axaduhumaa midkood wain kaana haddii uu yahay kamaa qaala sidii uu yidhi fain kaana haddii uu yahay kamaa qaala sidii uu u yidhi falamru waadixun wailaa haddii kalena rajacad calayhi kii yidhi bay kusoo noqonaysaa qof baa tiri yaa kaafir gaal yahow kaale hadduu asaga yahayna oo gaalku uu yahayna waaba yahay hadduunan ahaynna aday kugu soo noqonay tiri khatar waay warkaas qaala warawaynaa fi saxiixayhimaa can abi dirin radia allahu canhu anahu samica rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayuu maqlay man dacaa rajulan qof qofkii u yeero bilkufri gaalnimo ugu yeero ow qaala ama yiraa caduwullah huwa caduwullah ma anta caduwullah ama caduwallaahi yaa caduwallaahi idhaahda walaysa kadalika sidaadaasna aynan ahayn ilaa xaara calayhi isaga unbay kusoo noqonaysaa korkiisa hada lafdu riwaayati muslim walafdu lbukhaariyi bimacnaahu wamacnaa xaara rajacahu faslun fasalkan wuxuu u fasalaya qofka muslimka inuu muslim kale ou ku habaaro iimaanka in ilaahay ka qaado low dacaa muslimun muslim hadduu habaaro calaa muslimin muslim kale faqaala uu yidhi allaahuma slubhu liimaan ilaahu iimaanka ka siibkan casaa bidaalika arrinkaa ku caasinaya wahal yakfuru daaci midka sidaas ku duceeyey ma ku gaaloobayaa bimujaradi hada ducaa habaarkaas sidaas ma ku gaaloobayaa lana meesha waxaa ku jirto iimaanka ka qaad yani ninkan gaal inuu ahaada inaa raalli ka taha ku jirto ninkaas fiihi wajhaani laba wej baa masaladaa ku jirta liasxaabina asxaabteenna shaaficiyada ah xakaahuma alqaadi xuseyn uu xikaayooday min aimati asxaabina ou ka xikaayooda filfataawa asaxuhumaa labada wej kan ugu asaxnimada badan laa yakfuru ma kufrinayo maxaa kasoo horjeeda muqaabilul asax waa saxiix ugu isaguna ma sahlana waqad yuxtaju lihada in loo xujaysta al arkaa biqowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa ikhbaaran can muusa calayhi salaam isagoo nabi muuse ka hadlaya rabbana tmis calaa amwaalihim ilaahu kuwan maalkooda tirtir washdud calaa quluubihim quluubtooda adkay falaa yuminuu xataa yaraw lcadaab alaliim ayada in loo deliishado wafii hada listidlaalina nadarun ayaa ku sugan wain qulnaa haddaan dhahno ina sharca man qablanaa sharcun lana haddii aan dhahno sharcigeenna dadkii naga horreeyey sharcigooda annaga sharci buu nooyahay haddaan dhahna xataa waxaa ku sugan waxaa ku sugan buu yidhi nadar ayb waa adagtahay marka masalada ilaah hebel iimaanka ka qaad layira iimaanka allah kaa qaado soomaalida waa dhahan iimaanka allah kaa qaaday kuleeyahay faslun muslimka in gaalnimo lagu dirqiyo ah, fi ikraahi alkufaari almuslima calaa kalimati lkufri gaaladii inay ku dirqiyaan muslimka inuu gaaloobo kelimadii kufriga low akraha alkufaaru gaaladii hadday dirqiyaan musliman qof muslima calaa kalimati lkufri kalimatulkufri ay ku dirqiyaan faqaalahaa marka uu yiraahdo qofkii muslimka walxaal qalbuhu qalbigiisana mutmainun uu yahay mid xasilan degan biliimaani iimaanka ku degan uu yahay lam yakfur ma kufrinayo binasil qur'aani qur'aanka naskiisa ayuunanba kuba kufrinaynin oo qur-aanka naskiisa tusaya wa ijmaaci lmuslimiina muslimiinta ijmaacooda wahalil afdalu sida fadliga badan an yatakalama biha inuu ku hadlo miyaa fadli badan liyasuuna nafsahu nafsadiisa si uu uga ilaaliya min alqatli dilka fiihi khamsatu awjuhin baa liasxaabina ugu sugan meesha wuxuu leeyay gaala wuxuu qasbay qof muslima wuxuuna ku qasbay kelimatul lkufri waana ku dilaa buu yiri qasabka sidiisaba dhowr daabit buu leeyahay ibnu xajarka kitaab kitaabulikraaha saxiixulbukhaariguu ku sheegaa markuu sharxayo waxaa ka mid a qofkaas yacni qofka wax qasba inuu awood u leeyahay waxa uu ku guulguulayo inuu fuliyo ninkan inuu ka cabsanayo meelo uga baxsado inaynan jirin hadda inay tahay waxyaabahaas marka la helo kelimatul kufrina ay tahay waxa lagu qasbayo qofka muslimka waxaa u banaan waa u dhihi karaa kelimatul kufriga qalbigiisa isagoo ku degan iimaan arrinkan qur-aankaa sheegay yiri man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu qalbuhu mutmainun biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim qadabu min allah walahum cadaabun cadiim dalika bianahu istaxabu alxayaata adunya cala alaakhira wana allaha laa yahdi lqowma alkaafiriin ijmaaca muslimiintana sidaas waay laakiin inuu dilka u adkaysto uu yiraa ma ku dhawaaqayo gaalnimo iyo dil hadaa rabto iyo yaa fadli badan iyo inuu naftiisa dilka ka ilaashado shan wej ayaa asxaabteenna shaaficiyada masalada ugu sugan asaxiixu sida saxiixana ana alafdala sida fadliga badan an yasbira inuu u sabro waay lilqatli dilka walaa yatakalama bilkufri gaalnimana uunan ku hadlin wa dalaa'iluhu min alaxaadiidi asaxiixati dalaaisha isha arinta axaadiidta saxiixa ah wa ficli saxaabati saxaabada ficilkooda allahu canhu mashhuuratun caan iska waay waa aadi u ayb wathaanii wejka labaad alafdalu sida fadliga badan an yatakalama inuu hadlo waayo liyasuuna nafsahu nafsadiisa inuu dhowro min alqatli so uga ilaali wathaalitu kan saddexaadna in kaana fii baqaa'ihi ninkaa waxaa la fiirinayaa joogidda uu adduunyada jooga maslaxatun hadday ku sugan tahay lilmuslimiina ugu sugan tahay bian kaana yarjuu wuxuuba rajeynayaa annikaayata bajin fil caduwi cadowga inuu bajiyo yacnii ninkaas hadduu noolaado cadowga inuu si fiican u xaskuliyo ayaa rajo laga qabaa aw alqiyaama biaxkaami sharci ama sharciga axkaamtiisa inuu u istaagayaa rajo laga qabaa fal afdalu ninkaas sida u fadli badan an yatakalama bihaa inuu iskaga hadlo waa naftiisa badbaadiyo si maslaxadaas loo gaaro wain lam yakun kadalika hadduunan sida ahaynin uun waxba aan hadda soo kordhinaynin badan fasabru cala alqatli afdalu ayb dilka inuu u sabraa fiican fadli badan waraabicu wejka afaraad in kaana min alculamaai wa naxwihim culammada hadduu ka mid yahay iyo kale iyo dadka lamida miman yuqtadaa bihi dadka lagu dayanayo falafdalu sabru afdal waxaa inuu iska sabro lianlaa yaktara bihi lcawaamu cawaamtasayna ugu kadsoomi yani waa sabrayaayo hala dila haddii la doono maxaa nin lagu daydaa haduuya hadduu ruqsadii qaato caamadiina inay gaalowdaaba laga yaabaaba ninka shiiqibaaba gaalnimada ku dhawaaqaba inay dhahaan wlkhaamis wejka shanaad annahu yajibu calayhi waxaa ku waajibayaba atakalumu inuu ku hadlo kalimat lkufri liqowli illaahi tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati whada lwajhu wejkaani daciifun jiddan aaduu daciif u yahay wejkaan isagoo marka saxiixu cabira ma aragtaa wasaxiixu buu yidhi asaxiixu buu cabira saxiix muqaabilkiisa waa maxayna xoogaa dacfiya ku jira faslun muslimkii inuu gaal islaamnimo ku dirqiyo masalada cagsigeeda waa tan gaal ayaa muslim gaalnimo ku dirqinaya hadda muslimkiibaa gaalka wuxuu ku dirqinaa islaamka low akraha almuslimu muslimka hadduu dirqiyo kaafiran gaal cala alislaami uu ku dirqiyo fa nadaqa bishahaadateyni gaalkii ou shahaadateynkii ku dhawaaqo fa in kaana alkaafiru gaalku hadduu ahaa xarbiyan mid dagaal muslimka kula jiro sax islaamuhu islaamkiisu ansaxaya oo ansaxay liannahu maxaa yeele ikraahum bixaqin waa dirqin xaq a ah, waay oo aan qalad ahayn wain kaana dimiyan hadduu dimi yahayna dimi waxaa lagawada gaal muslimka ku hoos nooloo khiyaar la siiyey lam yasir musliman muslim ma ahaanayo lianna anagu maxaa yeele iltazamnaa waxaan laaimnay oon laasimsanay alkafa canhu ninkaa aan iska dayno jizye inuu bixiyo isagana faraha laga qaado waxba aan lagu qasbin fa ikraahuhu ninkaa dirqintiisa bikayri xaqin xaq darrow wafiihi qowlun baa ku sugan masalada daciifun oo daciifa inahu yasiiru musliman muslim bou noqonayaa dhahay liannahu amarahu bilxaqi xaq bou amray waayahay faslun gaalku inuu shahaadateyn ku dhawaaqay iyadoon la dirqinin ayuu shahaadateynkii ku dhawaaqay idaa nadaqa alkaafiru gaalkii haddii uu ku dhawaaqa bishahaadateyni shahaadateynkii bikayri ikraahin dirqin la-aan iyadoon la dirqinin la qasbin fain kaana calaa sabiili alxikaayati waa kala fiirsane sheeko hadday tahay xaggeeda ayuu ku yiri bian qaala waaba inuu yidhi samictu zaydan nih zayd baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah nin gaala sheekaynaya wuxuu yidhi niyahow hebelan waxaan ka maqlay isagoo laa ilaha illahu muxamadun rasuulullah dhahaya waxaa leeya gaalkan laa ilaha illahu muxamadun rasuulullah ku dhawaaqay waa muslimay ma la dhaha markaas lam yuxkam biislaamihi islaamkiisa lama xukumayo lanna wax halbo ninkan hadda sheeko loo wadaa iltizaam iyo inuu asaga iltizaamayo iyo ma aha wain nataqa bihimaa haddii uu ku dhawaaqo shahaadateynkii bacda istidcaa'i muslimin nin muslim baa ugu yeeray wuxuu yiri nin iska islaam ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu dheh bian qaala lahu muslimu waaba inuu nin muslima ku yiri qul laa ilaaha illa allahu muxamadun rasuulullah dheh faqaala humaa waa yidhi saara musliman arrinkaa muslimu ku noqona lianna inshaa waay wax hadda kadib uu bilaabayo waa xikaayo ee khabar ma aha waayahay wain qaalahumaa haddii uu yidhaahdaan ibtidaa'an xikaaye maaha dheh lama dhihin qof muslima ma dhihin waa isaa iska yidhi laa xikaayatan xikaaya la-aan walaa bistidcaa'in balab la-aan falmadhabu saxiixu lmashhuuru madhabka saxiixa ee mashhuurka ah alladii caleyhi jumhuur asxaabina ay korkiisa yihiin annahu yasiiru musliman muslim buu noqonaya waqiila laa yasiiru ma noqonayna waa layiri lixtimaali xikaayati maxaa yeele inuu sheeko meesha ku qarsoon tahayna waa dhici kartaa xikaaye ay tahay ayb fasalkan marka isagana sidaas uu sheegay saddex xaaladood buu ka dhigay inuu qof ka sheekeynaya qof laa ilaha ill allahu yiri buu ka sheekeynaya meeshaas iltizaam kama muuqdo maku islaamasaas nin muslima ka dalbaday waa yiri waa muslima war maleh mana laga dalbanin xikaayana ma aha hadda ibtidaaan saa iska bilowday se u joogo wuxuu yii laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah meeshaas marka madhabka saxiixa waxaa weya islaamnimadiisa waa lagu sugaa oo muslim buu ku noqonayaa qiil waxaa jira marka ma noqonayo dhahaya maadaama ay ixtimaalayso xikaayo waayahay faslun fii bayaani maa yuqaalu waxaa la dhahaya lilqaa'imi biamri lmuslimiina arrimaha muslimiinta ninka maamulayo min alqaabin magacyo ah naanaysi ah taytallo ah yembaqii waxaa haboon allaa yuqaala inaan la dhihin lilqaa'imiin biamri lmuslimiina muslimiinta arrinkooda kan maamulaayo khaliifatullaahi ilaahay wakiilkiisa inaan la dhihin ilahay cidna wakaalad ugama baahan dadka qaar waxay dhahaan khaliifatullaahi fi lardi waaye xaakimka waid qaala ibraahimu waid qaala ayb aayaddii waxay soo qaadanayaan waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa aliifkaas marka maxaa laga wada ilaahay buu khaliif u yahay miya maya dhulka ayay iska badbedelaan waa qolaba qolay ka dhaxashaa uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi waa min bacdihim innaga hadda dhulkan joognaa korkiisa dadkii naga horreeyaan dhulka uga dambeynaa oo aan bedelnay oo aan dhaxalnay khulafa uga nahay annagana dadka naga dambeeya nooga noqonahay bal yuqaalu waxaa la dhahaya alkhaliifatu baa la dhahaya wa khaliifatu rasuulilahi sal l slam wa amiiru lmuminiin ayaa la dhahaya rawaynaa fii sharxi sunnati waxaanu ku warinay lilimaam abi muxamedin albagawiyi canhu waxaan ka warinay xaggiisa qaala raximahu llahu waxa uu yidhi laa ba'sa dhib male an yusamaa in lagu magacaabo alqaa'imu biamri lmuslimiina amiir almuminiin in lagu magacaabo wlkhaliifata in lagu magacaabo wain kaana mukhaalifan lisiirati aimati alcadli aimadii hore aimada cadaaladda lagu yaqaanay siiradiisu haba khilaafsanaato liqiyaamihi waxaa loo dhahaya amiiru lmuminiin liqiyaamihi taagnaanshiha uu u taagan yahay biamri lmuminiin muminiinta umuurahooda wa samci lmuminiina lahu iyo muminiintii oo maqlayaan isaga qaala waxa uu yidhi waysamaa waxaa lagu magacaabaa khaliifatanna waa lagu magacaabayaa lannahu maxaa yeele khalafa almaadi qablahu khalafa wuxuu bedelay almaadi kii tegay qablahu hortii wa qaama maqaamahu booskiisuun istaagay qaala wuxuu yidhi walaa yusamaa axadun qofna lagu magacaabi maayo khaliifat allaahi tacaala bacda aadam wa daawuud calayhim asalaatu wasalaam qaala allahu tacaala inii jaacilun fi lardi khaliifa wa qaala tacaala yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi taan laftirkeeda sidii aana daaya sheegayna waayo iyaga un dad unbay bedel daawuudna ade dadkii ka horeeyay buu khaliif ka noqday nabiyullaahi ibraahiimna wixii markaa un hortiis jiray ayuu dhulkii un markaa ka dhaxlay an ibni abi mulaykata ana rajula qaala liabi bakrin sidiiq radia allaahu canhu yaa khaliifat allaahi ayuu ku yiri faqaala ana khaliifatu muxamadin sal slam anay nabi maxamed khaliifkiisa ninkii bedelaan ahay yani nebinimada kama bedelin wuxuu ka bedele alqiyaamu biamri lmuslimiin alla marka khaliifatullaahi lama noqda waxaa la noqdaa bal alla ilaahay isagaaba dadka khaliif u ah in laga noqdo iskaba dhaafe ducaau safar maxaa ku jirtaan allahuma anta saaxibu fi safari waalkhaliifatu fi lahli ehelkaaga kaad uga tegayso allah wa ana aniguna raadin bidaalika sidaasaan raalli ku ah wa qaala rajulu nin wuxuu yidhi licumar bni cabdilcasiis radi allahu canhu yaa khaliifat allahi faqaala weylaka laqad tanaawalta waxaad gaartay mutanaawalan baciidan meel dheer baad gaartay meel la gaaro fog ayaad gaartay niho ina ummii hooyadaysa matni cumara ayay ii bixisay falow dacowtanii bihada lismi haddaad iigu yeerta qabiltu waa aqbalaya uma kabirtu waan weynaaday fakuniitu waxaa la iigu kuniyey abaa xafsin falow dacowtanii bihi haddaad iigu yeerta qabiltu waan aqbalaya uma wallaytumuunii umuurakum arrimihiinnii baad madax igaga dhigteen uma wallaytumuunii umuurakum arrimihiinni baad ii dhiibteen fasamaytumuunii waxaad iigu magacaawdeen amiira almuminiin falow dacowtanii bidaalika sidaa haddaa iigu yeertaan kafaaka kugu filan warkan kala dhaafuu yidhi wadakara alimaamu wuxuu sheegay aqda lqudaati abulxasan almaawardiyu albasriyu alfaqiihu ashaaficiyu fii kitaabihi alaxkaamu sultaaniya lagu magacaabo ama fii kitaabihi alaxkaami asulaaniya aqda lqudaadkan laftirkeeda war ku jiraa nacam shaahanshaaha iyo kale ay la mid tahay nacam taskiye iyo waxaana waa ku jiraan waa in layska dhaafaa fiican wuxuu yidhi ana alimaama imaamkii summiya khaliifatan baa lagu magacaabay liannahu khalafa rasuul allahi sal slam rasuulkii ayuu bedelay fii ummatihi ummadiisa ayuu khaliifii uga bedelay xagga nebinimada ma aha waa xagga danaha muslimiinta uu ka shaqeyna qaala waxauu yidhi fayajuusu waxaa bannaan an yuqaala in la yidhaa alkhaliifatu cala alilaaqi ilaaq alkhaliifa in la yidhaa wayajuusu waxaa bannaan khaliifatu rasuulillahi in la yidhaahdo qaala wakhtalafuu waxay isku khilaafeen fii jawaazi qowlinaa khaliifat ullaahi fajawazahu bacduhum qaar baa baneeyey liqiyaamihi bixuquuqihi u istaagidda u taagan yahay bixuquuqihi fii khalqihi bixuquuq illaahi ilaahay xuquuqdiisa u taagan yahay fii khalqihi khalqigiisa dhexdooda waliqowlihi tacaala alla uu yidhi huwa aladii jacalakum khalaa'ifa fi lardi wamtanaca jumhuur lculamaai way ka reeb toonaadeen min dalika kaagaasi wanasabuu qaa'ilahu qofka yiraahdana waxay u nisbeeyeen ila lfujuuri fujuurka hada kalaam lmaawardiy qultu wawalu man samaa amiira almuminiina wa man summiya qofkii ugu horreeye loogu magac daray amiira almuminiina cumar bnu lkhaaab radia allaahu canhu wa awalu man qofkan ugu horeeya sumiya lagu magacaabay mankuba amiiraalmuminiin lagu magacaabay cumar bnu khadaab radiallahu canhu laa khilaafa wax khilaafa fii dalika kaagaa dhexdiisa ma ahanin bayna ahlilcilmi wa amaa maa tawahamahu wuxuu ismoodsiiyey bacdu ljahaalati jahaalada qaarkood fii musaylimata fa khadaun sariixun jahlun qabiixun weeyaan mukhaalifun liijmaci lculamaai wa kutubuhum mutadaahiratun waxay isu kaalmaysata calaa naqli litifaaqi calaa ana awala man sumiya amiira almuminiina cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu inuu ahaa waqad dakara ayb wqad dakara alimaamu alxaafidu abuu cumar ibnu cabdilbar waxa uu sheegay fii kitaabihi alistiicaab fii asmaai saxaabati radia allaahu canhum saxaabada magacyadooda dhexdooda wuxuu ku sheegay bayaana tasmiyati cumara amiira almuminiina cadayn ou cadaynayo magacaabista cumar lagu magacaabay amiirulmuminiin awalan ugu horeynba fi asmaai asaxaabati radia allaahu canhum wuxuu sheegay bayaana tasmiyati cumara cumar magacaabista lagu magacaabay caddaynteeda amiir almuminiina lagu magacaabay awalan ugu horeynba wa bayaana sababi daalika waxaa kalou sheegay arrinkaas sababtiisa caddayntiisa waanahu kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray fii abi bakrin radia allaahu canhu khaliifatu rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam wabilahi towfiiq sal allah sala ala nabina mxamedin